الحمد لله على نعمانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد الله مننا كلنكي iclaankiisa ama heshiiskiisa uu idin soo gaaray iyo muxaadaradii aan galabta u ballansanayn oo mar kale aan nasiib u yeelanay in uu na soo booqdo sheekhana alfaadil sheekh maxamed idris oo inta badan golalkan kala duwan ee galbeedka iyo bariga iyo carabta iyo aasiya intaba dacwo ku mara sheekha waktigiisana uu xiriir yahay socdo aan kala go-onahay ilaahi waxaan ka baryaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka ugu daro kuna anfaco maalin uu maanta uga baahi badan yahay awlaaddiisa iyo reerihiisa ilaahi subxaana watacaala tacaala ugu xafida hawshaas muhiimka u noo hayo shiiku booqasho gaaban oo degdega ayuu nagu soo gaaray oo muujinaysa jacaylka iyo wanaagga uu maaragtay helsinki iyo reer finland shiiku ugu hayo marka waxaan leenahay waa ku mahadsan yahay ilaahi ha ka abaalbaray mar kale galabta waxaa shiiku uu geli doonaa muxaadaro cinwaankeedu uu yahay adduun iyo aakhiro sidii aad ku aragteen iclaanka ama weysiiska aad ku aragteen insha allah marka sheikha waxaan leeyahay fale tafadal mashkuura alxamdu لlh rb العaalمين slى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin subxaanaka laa cilma lana ila ma calamtana inaka anta alcaliim اlxakiim اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد kelimada waa sida uu sheegay eh, walaalkay saaxiibkay eh, sheekh cabdirasaaq eh, sugulleh waa addunya walaakhira <clears throat> adduunyada iyo aakhirada waa laba daarood oo ka mid ah eh, afar daarood oo bani aadamku u maro heerarka noloshiisa bilow ilaa aakhir afar daarood buu maraa insaanku sida ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga sheekeeyeyba walaqad khalaqna alinsaana min sulaalati min tiin ثuma jacalnaahu nuطfaة fi qaraari makiin ثuma khalaqna الnuطfaةa calaqaة fakhalaqna اlcalaqaةa mudغaة fakhalaqna اlmudغaةa ciظaamا fakasawna اlciظaama laxma ثuma anshأnaahu khalqا آakar fatabaaraka allahu axsanu اlkhaaliqiin ثuma inakum bacda dalika lamayituun ثuma inakum yowma alqiyaamati tubcathuun ilaahi subxaana wa tacaala sidaas buu noogu sheegay heerarka insaanku noloshiisu ay ku dhammaato ama ku bilaabato ku dhammaato marka u horeysa daarta u horeysa waa daartii raximka hooyadiis insaan kasta meeshaasaa qaraar u ah uu degan yahay ثuma jacalnaahu nuطfaة fi qaraari makiin waa raximka hooyada raximka dadiga shay kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala wayaclamu ma fi اlarxaam arxaamtaas makhluuqaadka waxba dad baa ku jira makhluuqaad baa ku jira oo ku nool marka waa daarta koowaad mudduu ku jiraa halkaasuu ku aamin yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku og yahay quudkiisa iyo noloshiisa iyo nafaqadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaasuu ku siiyaa ma ma keensan karo isagu heerkaas marka aan joognay annagu ma keensan karin waana heer aan soo marnay oo qof inkiri karaa aanu jirin makhluuqaadko dhanna ay maraan daartaas waa soo la soo wada maray marxaladaas inagu waa soo marnay qof kastooo inaga midi daartaa wuu ku soo noolaaday mana uyan ogeyn mana garanayo mana u xisaabsana raxmaddii iyo naxariistii iyo quudintii iyo ilaalintii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladaystay laakiin ilaahay qur-aanku noogu sheegaya daartaas jacalnaahu fii qaraarin makiin meel deganaansha leh oo uu degan yahay uu ku nabad qabo ayaa ilaahay subxana wa tacaala waa daarta koowaad kadib ilaahay subxaana wa tacaala khalqigaas sawigaah buu ka dhigay adduunyaduna keenay taasina waa daartii labaad oo hadda aan ku noolnahay waa daaru dunyaa daartii hore waxay ahayd raximka iyo bilowga wa haadihi daaru اdunyaa daarta saddexaadna waa markuu dhinto ilaa bacfiga dambe inta udhexaysa daaru lbarzakh baa la yidhaha meel dhex uu ku nool yahay oo udhexaysa adduunyadii oo uu ka tegey aakhiradii xisaabtii iyo jazaagii iyo abaalgudkii u dambeeyey iyo meeshuu ku waari lahaa oo degenaan lahaa daartii u dambeysana ma tegin weli marka taasuna waa daaru lbarzakh wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcathuun barzakhaas waxay ku jirayaan ilaa maalinta lasoo saaro hadihi daaru lbarzakh qof walbaana u maraya daarta afraad oo u dambaysana waa daaru laakhira daaru laakhira oo dadku ay laba fariiq xisaabta kadib markii dadka lasoo nooleeyo dhammaantood oo sida aayadduba hadda ay sheegtay uma inakum yowma alqiyaamati tubcathuun uma inakum bacda dalika lamayituun waa barsakhi baa la galay uma inakum yowma alqiyaamati tubcathuuna xisaabtii iyo jazaagii iyo ciribtii u dambeysay ayaa laysu soo saaray afar heer waay marka daar walba waxay leedahay marka yani dabeecad bay leedahay daar kasta dabeecad bay leedahay labada daarood oo markaa u muhiimsan ayaan ka soo qaadnay midi waa daaru dunyaa waa midda hadda aan joogno midna waa daaru laakhira waa meesha abaalgudka dadku ay ku dhammaanayaan oo aakhirka ay tegayaan oo ay degayaan oo waxa weeye janno iyo naar labada daarood baa loo diyaariyey labada daarood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u diyaariyey inay dadku u qeybsamaan oo labadaa fariiq kala noqdaan fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciid ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yihi jannada uciddat lilmuttaqiin uciddat lilmuttaqiin waxaa loo diyaariyey loo darbay dadka mutaqiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey ilaahay aaminay alle subxaanahu wa tacaala caabuday cibaada xaqa ah ee ka cabsaday alle subxaanahu wa tacaala ee mutaqiinta ah daartaasuu ilaahay u diyaariy daar lmuttaqiin baa la yidhaahdaa waa daar nabadgeliyo waa daar raaxo waa daar degaan daa'imah daaru lmuqaamati baa la yidhaahdaa daaru lqaraar baa la yidhaahdaa waa daar magacyo badan daaru baa la yidhaahdaa daaru baa la yidhaahdaa waa meel raaxo oo aan yacni wax aan la arag oo la maqal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka sheegay daarta kalena waa daarta saciiro ah iyaduna magacyo badan jahanamo ah haawiye ah ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu u diyaariyey lilkaafiriin uciddat lilkaafiriin wاtaquu الnaara lati uciddat lilkaafiriin kaafiriin baa loo diyaariyey kaafir iyo munaafiq israaci marka dadka cusaada ah ee mu'miniinta ahna qaar baa gelaya muddo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray haddii aan rabbi subxaanahu wa tacaala ka cafin oo rabbi subxaanahu wa tacaala u dembi dhaafin labada daarood marka daaru laakhira ee daarta dambe ah iyo daaru dunya labadu waa isku xiran yihiinoo middanuna waa camal middaasuna waa abaalgud tanu abaalgudkii u dambeeyey ma aha maxkamadiina ma aha waa meel shaqo meel shaqo wey middaasuna shaqo ma jirto waa meel abaalgud wey wixii halka lagu shaqaystay ayaa xagga la qaadanaya qof walbaa wuxuu shaqaystay faman yacmal mihqaala daratin khayra yarahu waman yacmal mihqaala daratin sharan yarahu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka labadaas daarood daarta aakhiro ayuu qur'aanka kariimka alle subxaanahu wa tacaala noogu sheegay inay ka khayr badan tahay middan oo ka wanaagsan tahay oo ka fadli badan tahay qur-aankuna waxyaalo badan buu daartan dabeecaddeeda ku sheegay daartaasna dabeecaddeeda ku sheegay intaanaan u gelin dadku noocyada ay kala noqon karaan horta si guud ahaaneed isku mid ma aha labada daarood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daarta adduunyada ee shaqada wuxuu ku tilmaamay daar lahwi iyo licib iyo ciyaar iyo dheeldheel oo kaleeta iskaahoo dhalanteed oo kaleeta daarta aakhirana inay khayr tahay oo meel dhab ah tahay oo nolol dhab ah tahay siduu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu yidhi wama alxayaatu اddunyaa ilaa lacibun wa lahwun xayaatu ddunyaa ilaa lacibun wa lahwun waladaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun caqliyaysta ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi bal tu'hiruuna alxayaaةa اddunya waxaad idinku isxijinaysaan oo isku taxallujinaysaan aada isugu taxallujinaysaan middan hadda idinku dhowaad joogtaan wاlaakhiraةu khayru wa abqى way ka khayr badan tahay oo way ka wanaagsan tahay wayna ka baaqisan tahay oo tanu baqaa ma leh jiritaan ma leh jiritaankeedu gaaban yahay Eh, xagga masalan nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waxyiga labaad wuxuu ku sharxay meelaha qaarkood masaaxada comparison yacni isbarbardhigid isbarbardhigid comparison in la dhigo yaa muqaarana bayna adunya waalaakhira sidee kala leegyahay waxaa dhulka loo goynayo dadka loo goynay dhulku hadda dadku daaray goostaan dhul bay goostaan ya boos baan leeyahay laba boosaan leeyahay toban ekaraan leeyahay hal ekaraan leeyahay dhulka intaasaad ka leedahay wax kale ma kawasan ada ah, ada ada xaquka ya thats your plot ah, qof wuxuu ku nool yahay maxaan kuu sheegaa apartment <laughs> laba qol ah oo cariiri ah qof wuxuu ku nool yahay balas weyn oo maaragtay ya qof walba indhaha la fiiriyo indhaha la raaco o yiraahdo oh, look maaragtay bal fiiri king marat boqorkaas wuxuu ku no hada lmelik yaciishu fii qasrin raxiibin ya <laughs> nabiga alayh slat slaam isagoo markaa asxaabtiisa u sharxaya ayuu wuxuu yihi mawdicu sawtin fi اljanna khayru min addunya wama fiiha mawdicu sawtin sawtka waa la yhaha shaabuubka yarkaaye xoolaha iyo dadka iyo waxa lagu kaxeeyo lagu kara sawt yar waa hal mitir iyo wax lamida ah. ya taas inka halkaa mitir oo jannada adduunyada oo dhan buu ka wanaagsan yahay oo ka ballaaran yahay oo ka weyn yahay oo ka qiimo badan yahay waa mitir keliya xagga masalan qiimaha qiimaha ay leedahay mid walba iyadana isbarbardhig buu noo sameeyey nabiga alayh isalaatu wasalaam si aan ugu fahamno to understand it si aad u fahamto xataa nafham dadka qaar far waaweyn in wax loogu dhigo wa si ay wax u fahmaan so tusaalayaal ama examples amhila amhila ayuu bixiya nabigu alayh الsalaatu wasalaam jaabir radi allahu canhu wuxuu leeyahy mara rasuul llahi salى اllahu alayh wasalama sida xadiiska saxiix muslim ku taal bijadin asakin mayit ya org yaroo yani baktiya oo senyon yani xataa geesi ma leh waa waa fool yahay oo yani dhintay ayuu oo baktiya ayuu soo agmaray oo fuuray oo uraya fatanaawalahu fa akhada biudnihi dhegtu saa u qabtay marka markaa nabigu alay sl slam u ayukum yuxibu ana hada lahu bidirhamin yaa hal dirham hal euro yaa ku iibsanaya yaa ku iibsanaya one euro who can buy this yaa gadanaya oo hal euro ku gadanaya man yashtari hada ayukum yuxibu an yakuna lahu hada bidirhamin faqaaluu ma nuxibu anahu lana bishayءi waxbaba kuma iibsaneen maxaan ku falayna bilaash haddii xataa naloo sam ma nasnacu bi atuxibuuna anahu lakum dayb waaya ma laydin siiyaa u dhah qaaluu wallaahi low kaana xayan kaana cayban fiihi ya hadduu noolaan lahaa ayaanaan qaadaneen orgigan saanah oo sayoon oo maaragtay tacbaanka ah fa kayfa wahuwa meyit isagoo oo mayd ah seebaan ku qaadanayna marka meeshuu rabay halkan waayo markaa markaasuu nebigu alayh salat slaam fawallaahi wallaahi baan ku dhaartay dhaar uma baahna nebiga alay sl slam in la rumeeyo ya wallaahi fawallaahi ladunyaa addunyadan aada aragteen daaraheeda dalalkeeda adduunkeeda xoolaheeda dahabkeeda guryaheeda muraayadaha dhaadheer waxa yaalla waxa adduun aada arag ladunyaa ahwanu cala allaahi ilaahay way uga fududahay way uga liidataa min haada calaykum bahalkan sida idinka uu idinku liito ilaahay subxana wa taala agtiisa saasay ugu liidataa adduunyada adna waaba ku mashquulsan waaba laisku dira birtaaba waaba lagu dirir xabad baaba la isku dhifan hadduu qofku fahamsan yahay war iyadoo dhan ayaan laakayn maaha dhul laysku qabsado iyo xoolo yaroo laysku qabsado iyo qalin laysku qabsado iyo ma aha yah waa iyadoo dhan dal keliya ma aha xagga miisaanka bal fiir xataa wasni han baanala ku sheegay muqaaranat dunya waalaakhira xadiiska imaam termedi raximah allahu tacaala u wariyey nebiga alayh salatu salaam qiimaha adduunyada isaga oo u tilmaamaya ummadiisa iyo dadkiisa ayuu wuxuu yidhi low kaanat اddunyaa wallaahi hadday ahaan lahayd adduunyadu tacdilu cinda allaahi ilaahay agtiisa mid u dhiganta janaaxa bacuudatin janaaxa bacuudatin yacni baalka kaneecada kaneecada markay qolka yani kaneecada waxaad maqashaa sida badan yacni buubideeda iyo codkeeda aad maqlaysaa ya iyadoo leh laakiin ma arkaysid xataa see u yar tahay ya bal ka waran baalkeeda ka waran baalkeeda hadday lekaan lahayd yihi maa saqaa kaafira minha sharbata maai allahu waxay baan qiimo lalahayn yani orgigii waaye oo eberka ahaa oo baktiga ahaa oo urayey bayba kala liidataa saas darteed ilaahay subxana wataala dan kama leh adduunyadan haddii uu gaal wada qaato iyo haddaanu qaadan maba dan kale ma waxba agtiisa maaha hadday laakiin shay qiimo cala alaqal xataa wax yar qiima hadday lahaan lahayd agtiis ilahay agtiisa wax yar qiima hadday lahaan lahayd gaalka ku kufriyey oo ilaahay caayey oo ilaahay ku caasiyey oo habeen iyo maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala ku taagan ya oo ilaahay irsaaqayo ma siiyan kobiya kama siiyan ilahay subxana wataala maxaa dhacay aakhiradu siday igu qiimo weyn tahay ilaahay gaalo waa gaal waa ka xarimay mushrigna waa ka xarimay ya ya inahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi اljanna xarama allahu calayhi اljanna wa ma'waahu jahannam halkaas way hoygiisu amaa jannada xaaraan bay ka tahay ama adduunyada xaaraan kama aha limaada liannu laa qiimata laha aslan cinda allahi tabaaraka wa tacaala marka macnaheedu waxa waaye idinkana waa inaad saa qiimaheeda ay idinku muuqataa oo qalbigiina waa inay macnaha saa u degtaa isku dilina isku dirina isku haminina dad baa waalanahayba haddii xoogaa adduunyada maarata ah, ah, gurigaa dumay qofka saas noqday xoolaya khasaaray lacaga halkaa ku dhuntay gaari baa halkaa ku jabay guriba halkaa ku dumay waxba halka nafti baa ka baxaysaba stressba ku dhacayo waaba xanuunsana waaba jiranayaa cusbitaalkaaba loo qaadayaa maxaa cusbitaalka lagugu qaadaa shayga orgi baktiyey bayba ka liidataa iyadoo dhan maa adiga maxaa ka haystaa maada cindaka what you have about it kolkii yaraa xoogaada yarayd baad ka haysat xoogaa yar baa qiimo kulami xaggee kaa maray hadalka nebigu alayh slat slaam xaggee kaa maray qul mataacu dunya qaliil tu'hiruuna alxayaaةa اdunya wاlaakhiratu khayra waabqى wama alxayaaةu dunya fi اlaakhirati ila qaliil xagee kaa marta qaliilka xagee kaa maray xataa xagga yani taas waa xagga mi yani miisaanka xagga xataa cabirka uu naga siiyey nebigu alayh الsalatu salaam macnaha xagga cabirka oo waxna waa la miisaa wax la miisa baa jira waxna waa la miisaamaa miisaanka hadday leekaan lahayd janaax bacuda janaax bacuda miisaankiisu delegi ma leeko waay adduunyadu ilahay agtiisa yani ilahay agtiisa qiimaa ka leedahay malaka janax bacda dayb agga mi xagga kaylka yani wixii la miiso nabiga alay slat slaam wuxuu yihi wallaahi wallan ku dhaarte xadiis kale xadiis saxiixa muslim baa werinaya ma dunyaa fi laakhira adduunyadu haddii aada miisto yani shubto oo kaleeto fil aakhira aakhira dhinaceeda <clears throat> ilaa misla maa yajcalu axadukum isbicahu fi lmaa'i fartaa hadduu biyaha geliyo shooq ku siiyo oo ka soo bixiyo wa ashaara yaxya bisabaaba sabaabadu ninka xadiiska warinaya fartaasuu tilmaamay fartaa biyaha haddaad geliso ka soo saarto fi lyami oo ka soo saar falyandur bima ytarja maxaa soo raacay biyaha hadda biyaha koobka ku jirta afartan keli soo qaad maxaa soo raacay intaa soo raacday qoyaankaa xataa ma leka ilaahay subxana wataala aakhiro adduunya intay ka tahay subxaana allah say u kala fog yihiin say u kala wen yihiin bal hadda adduunyada aan aragnay fiiriya five continents shan qaaradood wadamo yurub america asia africa australia yani adduun ballaartay aan ognahay annaga aan arkan waxaas dhan hadda aakhiro marka loo fiiriyo fartaas biyaha inta soo raaca camal ma laak aakhira marka maxay laakaan kartaa marka how you can imagine you can imagine marka halkaasaad ka garanaysaa marka uu nebiga alayh salat salaam uu yidhi qofka ugu yar ugu yar aakhira jannada jannada qofka ugu yar oo ugu hanti yar oo ugu guri yar adduunyada iyo toddoba jeer oo lagu dirayo adduunya dhan sabca maraat toddoba jeer la laba laabo ma aha waddan iyo hal beri iyo hal meelood taasaa mudan marka in loo shaqaysto adduunyada qur'aanka kariimkaa ah markaan akrino labadaba labada daarood buu ka sheekaysay daar udunyaa o daar alaakhira qur-aanku uu tilmaamay horta daarta adduunyada waxyaalahu ku tilmaamay aan aan fiirin ko wuxuu ku tilmaamay cumrigeeda inuu gaaban yahay cumruha qasiir qul mataacu dunya qaliil wa yowma taquumu asaacatu yuqsimu lmujrimuuna waa dhaaranayaan mujrimiinta gaalada maa labithuu gayra saaca saaca addunya waxaan joognay saacad bay saacad keliya one hour marka waa daar horta cimrigeedu gaaban yahay waxaa isku wareerisa maaha midda labaad lahwa laacib waaye waziina tafaakhur sugufaan sheeko sheeko waay yani waa sheeko sheeko maaha wax dhab ah inama alxayaat dunya lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun watakaasurun baynakum fi lamwaali walawlaad kamahali kaysin acjaba alkufaara nabatuhu uma yahij fatraahum waa daar guruur falaa taguranakum alxayaat dunya khiyaano daar khiyaano waay ya been bay kuu sheegaysa daar taraf iyo mataac waay yani ciyaar iyo taraf dadka gaalada ah ayuu la xiriiriyey ilaahay subxaana wa tacaala sideed aayadood in ka badan adduunyada inay ku kibrayaan oo taraf ku badbadanayaan waa daar shaydaanku kugu sallinaya iqwa ya falaa yaguranakum walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur waa daar fitno iyo imtixaan bal hiya fitnatun ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay daar inay tahay iktisaab daar camal danag tacab in la tacbo la rabo la shaqeeyo ya nasab la dhididayo loona ami qof adduunyo u shaqeeya iyo mid aakhira u shaqaysta labadaba waa meel shaqo waa daaru ibtilaa wa imtixaan waa daar saa sheegnay camal dadka mu'miniintaana camal baa u yahay kii adduunyo doonaya camala u yahay meel shaqo waay maydaankaas uu ilaahay buuxiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala camiray oo dadka uu yidhi daartaas muddaad ku noolaanaysaan u shaqaysta waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu amaa aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay alxayaat alxaqiiqiya nolosha dhabta ah nolol dhab ah xaqiiqo ah maaha beenbeen maaha lacibu lahu maaha nolol dhab ah jannada waay aakhiro waay siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala u yihi waina alaakhirata la hiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay daar la deganaanayo oo aan laga guurihay daaru lqaraar inamaa hadihi alxayaatu dunyaa mataac wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar shi la degi lahaa waaye lagu nagaan lahaa dab nagaan maaha cama qaliilin waa ka tegeysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay adduunka khayr badan tahay ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku tilmaamay darajaad dhaadheer oo kale fog fog in dadku ay leeyihin walalaakhiratu akbaru darajaat wa akbaru tafdiilan ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay daar xisaab inay tahay oo la xisaabtamayo oo qof walbaa wixii uu soo qabtay ama soo sameeyey la weydiinayo marka xisaabta iyo maxkamadda halkan ma aha meesha finalki maaha finalkii maaha haddii markaa wax jiraan ama cid wax idin dhex maraan ama ogow in meel dambaysa ay jirto xisaabta dambayso maxkamada dambayso waxba kuma dhaafayaan waxba kaama tegayaan marka waxaa isu wareereysaa ma jiro ya waxa isu dhibto ma jiro ha haddii wax lagaa dhacay wax lagu qiyaamay wax lagu waxayey waxaagii si fiican baa ku raadsan kartaa haddaa weydinna ma kaa dhumaysa meelay kuu taalla haddaa cafidana ajar baa ilahay kubaxsoonaasaan kusiina ka badana kusiina hadduu qofka qof muslimaa iska cafid ya waxyaala marka wax wax tegay ma jiraan meeshaan waa meel xisaab mas-uuliyo abaalgud weye aakhiro halkan ma jirto walaalayaal intaa haddaan kasoo gudubno oo qiimahoodii aan kala ogaano mid walba dad bay leedahay horta dad bay leedahay ushaqaysta mid walba waxay leedahay fuqaraa wa aghniya waxay leedahay fuqaro aan waxba haysan oo adduunya daartaas aan waxba ka waxay leedahay akhniyo ayay leedahay daartaas nasiibkoodii ka qaatay intii ilaahay subxaana wa tacaala u qoray laakiin faqiirkaas adduunyada faqiirkaas aakhirada labadaba sababuu ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay ya sababuu u yeelay dad ilaahay subxaana wa tacaala ku fadilo oo labadaba qani ahna waa jiraan oo dadka muslimiinta ayo ugu wanaagsan oo darajada ugu sarraysa ah khayr dunya walaakhir hina dunya walaakhir haynimo iyo hodannimo adduun iyo aakhiro wanaag adduun iyo aakhiro nolol wanaagsan adduun iyo aakhiro taasna ilaahay subxana wa tacala wuu tilmaamay labadaba mid khasaarana wuu tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala khasra dunya walaakhira ya khasra dunya walaakhira laakiin khasaarada dhabta ahi waxaa wey man khasira alaakhira hada huwa alkhasaara khasaarada adduunyada waa laga kaban karaa kaba shay dunya khasaaradeeda maxaa dhacay daar baa ka sii dambaysa laba daarood baa ka dambeeya marka waa laga kaban karaa khasaarat dunya qofkii mu'mina waa ka kaban karaa tacwiid buu heli karaa aakhiru rajaynaya laakiin khasir khasir khasraan alaakhira waa khasaarada u daran khasaarada u daran qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan اlmubiin ya khusraanka mubiinka ah ee weyn ee cad ee weyn waa aakhir labadaa marka mid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala sababta wuxuu ka dhigay alcamal nayl lmaaalib in la gaaro adduunyo shaqay u bahan tahy in la gaaro aakhiro shaqay u bahan tahy labadaba in la gaaro shaqay u bahan tahay ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu yihi yowma tajidu kulu nafsi waa maalinta qiyaamee maa camilat min khayri muxdara wamaa camilat min suuءi twadu low ana baynaha wa baynahu amada baciid wayuxadirkum allahu nafsah wallahu ra'uufu bilcibaad maa camilat wamaa camilat marka camal wanaagsan iyo camal xun buu sheegay ilaahi subxaana wa tacaala ma camilat min khayrin wama camilat min suu marka gundhiga arinku oo sababta ah fadliga ilaahay subxana wa tacaala ka sokow ee aakhira wax lagu helaayo waa camal waay in aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat ma ahayn aamanuu bes wa camiluu saalixaat camal jannada markay galaan xataa malaa'igtu marka ay gelinayso waxay leeyihiin wa tilka aljannatu alatii uristumuuhaa bima kuntum tacmaluun ma kuntum tacmaluun camal ashqi man laa yacmal laa yajid shay waxba ma helayo qofkaan shaqaysa aan shaqayn waxba ma helayo shaqa baad ilaahay subxaana wa tacaala markuu ammaanayo addoommihii saas leeyahy fa nicma ajru lcaamiliin ajru lcaamiliin caamiliin shaqaal dad soo shaqayst kuwa ugu wanaagsanaa bati dad soo shaqaysta kuwa ugu wanaagsanaa bati marka shaqo wey shaqadaasoo ah yacni ilaahay subxaana wa tacaala daartaas u karaamayay oo baaqiga ah oo weyn oo karaamada leh oo lagu waarayo ayuu qofka shaqadeeda isku taxallujiyey kana shaqeeyey shaqada maxay noqonay shaqada waxay noqonay awal iimaan shart inaan rumayso iyada bilaakhira ilaahay aad rumayso wa bilaakhirati hum yuqinu aamanuu biاllahi wa bilaakhira iyo inaad u diyaar garowdo oo camal u diyaarsato acmaasha ilaahay subxana wa tacaala uu kuu sheegay ee saalixa ah ee wanaagsan alcamilu saalixaat oo maxaa ka mid <clears throat> suurad kasta ama beg kasta haddaad soo rogto qur'aanka kariimka ama axaadiista nebiga alay slat slaam waad fahmi kartaa si fududaad ufahmi kartaa maaha iska sheeg bra you have the proof proofku haysataa safxada u horeysa qur-aanka soo bixi aliflamin suuraة الbaqara bilowgeeda dalika اlkitaabu laa rayba fiihi huda lilmuttaqiin aladiina yuؤminuuna bاlgayb wa yuqiimuuna الصalaaة wa mima razaqnaahum yunfiquun shaqadii waa tan shaqadii waxay isugu jirtaa iimaan qalbiga iyo iimaan gacanta aad ka samaynayso oo dhaqdhaqaaqayso oo camal ah actions aladiina yuminuuna bilgayb waa iimaan bilgayb bilqalbi wa asalaata iqaamu iqaamatu salaatina waa camal muuqdo waay you can ah, you can look it practical practical way camal muuqdo waa camali iqaamatu salaa waad arki kartaa waad toosiyey wey salaada toosiyey okay qofkaan tukan ma toosin qofkii si xun u tukaday ma toosin waqtigeedii qof kale jebiyey qalloociyey ma toosin ma toosin iqaama salaa ma samayn sidee baa marka ku rabta ku heli kartaa inaad noqoto shaqadaas abaalgudkeeda inaa hesho thats impossible muhima wa mima razaqnaahum yunfiquun wاladiina yu'minuuna mar kale iimaankiiba soo noqday bima unzila ilayka wama unzila min qablika rumeeyey ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey kitaabka qur-aanka iyo kutubtii hore ilaahay soo dejiyey kutubii kutubtii ilaahay dhan baan rumaynaa kuwaan garanayno kuwaan kuwana loo ka sheekeeyey kuwa aanaan ogeyn ama aanaan garanayn wixii kitaab ilaahay soo dejiyey wa bikutubihi waa rukni islaam ka mid iimaan ka mid ma unzila kale wama unzila min qablika wbiاlaakhirati hum yuqinuun aakhiradiina yaqiinsan ulaaئika calى huda min rabihim wa ulaaئika hum اlmuflixuun ama beenaalayaasha odhanaya waa rumaynay waxna aan camalna aan la imaanayn aayadaha ka dambeeyaa sheegaya wa min الnaasi man yaquulu aamana sida kuwa horay dhahayaan aamana laakiin beentood waay maxaa been ah camalkii maan muuqan waxba kama qalbigana kama jirto wa wamaa hum bimu'miniin yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wama yakhdacuna ilaa anfusahum wama yashcuruun fii quluubihim maradu fazaadahum allahu marada walahum cadaabu caliim idan shaqo waay meesha shaqo aakhiradan haddaad rabto inaad noqoto dadkeeda ama dadka jagooyinka waaweyn ku leh you have to do the action now hadda waa inaad shaqayso hadda waa inaad shaqayso xaggeen ku ogaanaya shaqooyinka la qabanayo shaqooyinka la qabanayo waaad k waxaad ka fiirisaa qur-aanka kariimka waxaad ka fiirisaa nabiga alayh salatu salaam ayadaha hadda ad akrinayso caawa fiiri ya ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanku si detail ah ugaga sheekeynaya a ina almuttaqiina a fi janati wa cuyuun fi maqaami amin waa jannadii waa maxaad siday ku gaareen inahum kanuu qabla dalika muxsiniin muxsiniin muxsiniin maxaa dee ixsaan bay fali jireen camalka waa hagaajin jireen dadka waa ixsaan fali jireen ha noqoto sadaqa siin ha noqoto wax laqabad ha noqoto wax wanaagsan uqadimid martisoorid yani eh, caawinimid ya ama ha noqoto ixsaanku cibaado wanaagsan oo sax ah kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka siduu ixsaanka ilaa nabiga alay slam ku fasiray ilahay inuu si fiican u caabudo ya oo wanaagsan waysadiisa waa hagaagsan tahay salaadiisa waa hagaagsan tahay soonkiisa waa hagaagsan yahay ya cibaadad sadaqadiisa waa hagaagsan tahay camalkiisuna waa wanaagsan yahay dadka wuxuu kula dhaqmayana waa wanaagsan yahay inahum kanuu qabla dalika muxsiniina kanuu qaliila min allayli ma yahjacuun habeenkii xaalkoodu siduu ilahay ka sheekeeyey habeenkii wuxuu dhahay ilaahay wax yaray seexan jireen maxaa dhacay inta kale waa ilaahay bay baryayaan ilaahay subxaana wa tacala ay u tukanayaan ilaahay subaa aakhiray raadinayaan daartaasay indhaha ku hayaan oo usoo jeedaan hurdadiyaa ka biday waaba ka carartay ya ma sii seexan karaayaan ma joognay aayad kale siduu ilaahay subxana wa tacala ku yidhi tatajaafa junuubuhum can lmadaajic hurdadii soo kacay maxaa dhacay dadka qaar baa waxay dhahaan salaadii subax waa igu adkaatay oo maxaa dhacay hurdadii baa igu culusoo ma ka kici karo qalbigaaga weydii qalbigaaga weydii aakhira hadday welwel kugu hayso hurdada maku ma ku nigaanaysid hadday welwel kugu hayso ma kugu hagaanaysid lakin welwel aan ku hayn ttajaafa junuubuhum can lmadaajici dhinacooda waaba qaban kari layahay gogasha saadii dhinacaa ku qabta gogasha ku jirtaa how come wel wel baan ku hayn arrintu halkaanay ka shaqaynaysaa halkaanay ka shaqaynaysaa dad waxaa jira just one hour seexanayo hore ka soo kacay hadda two hour seexanayo hore ka soo kacay hadda three hours hore ka soo kacay halkaa five hours six hours seven hours ka hor xataa haddii lagugu tunto korkaaga lagu socsocdo inaadan kaexno because you don't want adigaan rabin don't cheat yourself naftaada ha khiyaamin adigaan rabin haddaad rabto waad soo kay ma seexan karaysid welwelku ya carar <laughs> ha lagu yidhaahdo askariyaa banaanka kuu taagan caawa oo waxaa waaye meela lagu geynaa meel halkaas carseex ah. indhahaada saanay ahaaneen ful labada indhood ma isu geen karaysa because from here halkan baad cabsi ka qabtaa askarigaadaad ka baqaysaa waxaad ka baqaysaa qofkaas waxaad ka baqaysaa dawladda wa caar ha lagu yihahdo berito basaboorkaa lagaa qaadaya wax kale tayaa lagu dhihin ama waxaas iyo waxaasaa lagugu samaynaya waa lagu raadinaya ya ma seexanays from here kanuu qaliila min allayli ma yahjacuun tatajaafaa junubuhum can اlmadaajici limaada yadcuuna rabbahum khawfan wa طamacan cabsanay cabsi maay ya ilaahay subxaana wa tacaala sida kuwa kale uu yihi kuwo kale ilahay muminiintaasu ka sheekeynaya dadka ahlul aakhirada ah alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi aman huwa qaim aman huwa qaanitu qaanit taagan yahay ilaahay baryaya ana allayli saajida wa qaa'ima marna waa sujuudsanya marna waa taagan yahay maxaa dhacay muxuu saa muxuu saa u samaynaya mxu samaynaya dhamaystir aayad saajida wa qaa'ima ha yaxdaru اlakra xadar xadarku maxaa waay digtoon soo ma goorma lagugu soo dha de qofka digtoon saas waay ma joogi qofka digtoon maaha qof iska habelo isk iska maaratay damin maaha qofka qofka digtoon dhiifan maaha qof dhiifoon way soo jeeda waay awareness baa ku jiraa awareness wa waa int muntabih aggu fiirina aggu fiirina aggu fiirina waa og waa soo jeedaa ya yaxdar yaxdar xadraaya digtoonaan baa haysa muxuu leeyahay haddaad dhimato qabrigaaga see noqonaya qabriga haddii lagu jiifiyo ma mugdiyu noqonaa mase iftiinu noqonaa yaa kuwa imanaa qabriga haddii lagu dhigo muxuu noqonaa ma malaa'ig janna ku imana mise malaa'ig cadaaba ku imana walciyaadu billah ma daaqada jannada lagu furayo mase daaqada oo waxa lagu furaayo cadaabta ma siraadka ma mari karaysaa mase ma mari karayso awareness yaxdaru alaakhira yaxdar xadar buu ku jiraa digniin buu ku jiraa digtoonaan iyo qof aan soo jeeda digtoonaan lahayn de cannot being waa isku mid ma cabdullaahi bni rawaxa waxa weeye saxaabi jaliilu ahaa shaacirna wuu ahaa gabayaana wuu ahaa mujaahidna wuu ahaa oo waa kii qaswatu eh, mu'ta ku shahiday ehm, maalin habeen isagoo isla xaaskiisa ay wada fadhiyaan ayuu ooyey waa ooy waa ooye waa ooye waa ooye baka xaaskiisa qof waxaa la dareen ah oo ninkeeda la maaragtay jecel yihiin iyadoon weydiin muxuu la ooyey way iska oyday iyadana markaasuu yidhi maxaad adigu la oydaysaa markaasay tiri de waad oyday anna waa oy haddaa faraxdana waa farax haddaa oydana waa ooyi waan kula ooy maxaad u oyd waan kula ooyey bay tiri adaa ooyey anna waa ooyey markaasuu yihi waxaan xusuustay waxaan xusuustay wain minkum ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatma maqdiya waxaan xusuustay naarta inaan dul maraynoon ku arooriyo ayaan xusuustay inay waajib tahay oo aan naarta dul marayo waxaanan garanayn marka ma garanayo ma ka badbaadayaa mase waan ku dhacaya ma ma garan karo saasaan la oyeyn aakhiro xusuusaya qalbigiisa baa aakhiro ku tahay walwal baahay yaxdaru alaakhira waa kaas yaxdaru alaakhira waa kaas wayarjuu raxmata rabbi wayarjuu raxmata rabbi raxmadda ilaahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya iyo jannadiisa marka labadaasuu ku jiraa walwalna waa qabaa iyo dignotoonaan rajona waa qabaa ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa inuu geeyo oo u naxariisto labadaas isagoo u dhaxeeya wuxuu ilaahay subxaanaه wa tacaala yihi marka qul hal yastawi اladiina yaclamuuna wاladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulu lalbaab qofka saas ah oo aqoonta leh oo ilaahay subxaanaه wa tacaala aqoon u leh oo adduunyo iyo aakhiro aqoon u leh isku mid miyaa kaas iyo kan aan aqoonta u lahayn isku mid miyaa may isku mid maaha wey jawaabtu shaqaa la ysku dhaafayaa shaqada la ysku dhaafayaa waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi dadka mu'miniinta markii u sheegayey sida xaalkoodu yahay rag iyo dumar fastajaaba lahum rabuhum markay ilaahay baryeen annii laa udiicu camala caamilin minkum camala caamilin minkum shaqo wey meesha walaalayaal camala shaqada caamilin mid shaqeeyey shaqaystay laa udayic laa udayic maka maka dayacayo ilahi subaa maka lumayso abadan in laa udiic waa agreement ilaahay subxana wa tacala iyo addoomihiisa udhexeeya laa udiicu camala caamilin minkum ma dayacayo camala shaqo caamilin minkum mid shaqaystay oo idinka idinka mid ah min dakarin aw unhaa lab iyo dhadig mid ku yahay rag iyo dumar mid ku yahay shaqo uu shaqaysta ma ka luminaayo markaasuu ilaahay ka ka ka sheekeeyey qaar ka mida ah shaqooyinkaas faاladiina haajaruu wa أkhrijuu min diyaarihim wa uuduu fii sabiilii وqاatlوu وqtilوu laأkفirana canهm سayiئaatihim وlaأdkilanahm جanاati تجrي min taxtiha الأnhaaru hawاabا min cindi الlah wاllahu cindahu xusn الthawاab hijradii baa ka mida jihaadkii baa ka mida salaadii baa ka mida cibaadadii baa ka mida sadaqadii baa ka mida acmaash amaanadii baa ka mida waalidiinta u ixsaan falideedii baa ka mida ixsaankiibaa ka mida raxmadii baa ka mida waxaasoo dhan acmaashi way qayb ka midu ilahay subxana wa taala ma ka dayacayo camala caamilin minkum min dakarin aw unthaa waa shaqo meesha shaqo wey dadaal leylan wa nahaaran habeen iyo maalin shaqo la qabanaayo waay sida ilaahay subxana wa tacaala uu yihi aladiina yunfiquuna amwaalahum bاlleyli wالnahaari sira wcalaaniyatan falahm ajruhm cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina yatluuna kitaab allahi camalka taasaa ka mid a kitaabka ilaahay la akriyo oo lagu camal falo oo la tadabburo ina aladiina yatluuna kitaab allahi wa aqaamuu salaata wa anfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniyata yarjuuna tijaarata lan tabuur waxay rajaynayaan tijaaro raabixa maxaa dhacay ilaahay baa u mudaacafaynaya liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlih inahu gafuur shakuur wاladii أwxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaq muصadiqa lima bayna yadayh in allaha bcibaadihi lakhabiir basiir ثuma awrahna alkitaaba aladiina اصطafayna min cibaadina kitaabkan waxaan siinay addoommahayaga dadkan ka doorannay ayuu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala waa dadkaa ummadda nebi maxamed alay slat slaam oo ilaahay kitaabkan uu siiyey markaasuu ilaahay subxana wa tacala wuxuu kala sheegay camalkaas ay ku kala yihiin shaqooyinkaa lasoo sheegay oo ah qur-aankii akhrintiisii oo ah salaadii oo ah sadaqadii oo ah infaaqii waxaasoo dhan camalladaas saalixa oo dhan say ku kala yihiin darajaad weeye shaqadooda darajaad bay ku kala yihiin saddex darajo ku tilmaamay marka ilaahay subxana wa tacaala a uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina oo maxay kala yihiin fa minhum daalimun linafsih waa grade tree wa minhum muqtasid waa grade two wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni اllah waa first class daraja ulaa weeye graadeka u sarreeyo grade one weeye kooxdaasuna oo maxaa dhacay saabiq bilkhayraat ajarkii iyo khayrkii bay la dheereeyeen marka waa mid daalim ah waa mid dhexdhexaad ah waa mid saabiq ah saddexdaasay u qaybsamaan muslimiintu xagga aakhiro iyo camal falkeeda daalim waxay yidhahdeen culimmadu waa midka waa qofka waajibaadkii la faray qaar buu ka tegey wixii waajib ku ahaa qaar buu ka tegey oo aanu samayn oo ka gaabiyey waajib buu ka gaabiyey daalim linafsihi wey naftiisu dulmiyey masalan waalidiinta xaqoodii buu ka gaabiyey ilmaha xaqoodii buu ka gaabiyey muslimiinta xaqoodii buu ka gaabiyey daalimu linafsihi cibaadooyinkii qaar lagu waajibiyey sadaqo iyo soon iyo xaaj buu ka gaabiyey dhanka kalena muxaramaad laga reebay oo la yidhi ha marin meeshaas ha gelin xaadkaas this is red light meeshaas waa khad yacni nal gaduudan weeye ha gelin don crossit ha dhaafin ayuu dhaafay ya finland maxaa lagu samaynaa qofka oo ishaarada gaduudka hadduu gooy dawladda maxay ku samaynaya meeqaa la ganaaxa mase laysanka waa laga qaada ya mase waxa waaye shan boqoloo euro horta marka hore ganaax mase intaasoo boqolka kun ganaax ya kadibna waxa waaye haddaad marka lagu weelo laysanka waa lagaa qaaday gaani ma wadi kartid mar dambaa lagu leeyahay maxaa dhacay war nalka cas waxaa lagu yihi hamarin xuduudda ilaahayna waa nalal cascas waay ha marin marka meelo la yidhi ha marin ayuu jubaaxay nalkan waa gooy oo kan waa gooy oo kan waa gooy ribaa la yidhi ha waa gooye zinaa la yidhi ha waa gooye khamraa la yidhi ha waa gooye xaaraan baa la yidhi waa gooye bismi illaahi araxmaan raxiim waxaasoo nalal soo googooy marka daalim linafsihi waay ka naftiisuu dulmiyey naftiisi marka wuxuu ku xukmiyey ciqaab iyo in aakhiro uu noqdo qof lala xisaabto fa daalimun linafsihi kaas wayay dhaheen waa qof ama waajib ka gaabiyey ama xaaraan wax laga reebay ku dhacay kaas waa darajada uhooseysa oo uhooseysa waay still heis muslim waa hadduu tawxiidkii iyo imaankii haysto waa qof muslima naar kuma waarayo haddii uu ku dhinto towxiid laakiin way dhici kartaa inuu naar galo way dhici kartaa inuu naar galo haddaan ilaahay subxaana wa tacaala u dhaafin ama uuyan ka toobad keenin way dhici kartaa laakin kuma waarayo laa yukhallad fi الnaar ida kaana muؤmina ida maata calى الtawxiid laa yukhallad fi الnaar laakin qad yadkuluha wuu geli karaa maxaa dhacay dad tukanayey oo salaadayey oo cibaadaysanayey ayaa axaadiista qaarkeed noo sheegayaan inay naar galeen oo dembiyadaas ay ku galeen ama waxay ka gaabiyeen ama ilaahay hana cafiye dembiye ay galeen ay ku galayaan ilahay haddaanu subxaana wa tacaala ka toobad aqbalin ilahay hanaga toobad aqbalo waxaana u daliila marka naarta laga soo saarayo malaa'igta ilaahay subxana wa tacala u dirayaa naarta ka soo fiiraya leey qofkii aada aragtaan oo sujuudda iyo rukuucda meelaheeda sujuudda le ka soo bixiya naarta ka soo saara markaa waa dad sujuudayay waxay ku garanayaan marka sujuudda naartu ma cunto meelaha sujuudda mawaadic sujuud laa taakuluha naar naartu ma cunto ma cuni karto wejigii dhulka la dhigay sankii dhulka a dhigtay jilibkii dhulka a dhigtay ya fartii a dhigtay dhulka oo ilaahay ugu sujuuday naartu ma cuni karto xaaraanay ka tahay taasay ku garanayaan marka waxaa isugu soo haraaya balaayadii aan sujuudi jirin oo gaalada ahayd unba meesha isku soo haraysa waa meesha culimmada qaarkood u daliishadeen qofka aan salaada tukan hadduu xataa ilaahay rumaysan yahay huwa kaafirun maxaa dhacay baa la yidhi waxay dhaheen dee naarta waaba laga soo saaray isaga see lagu garan maba sujuudin weligiis gaaladu la haray marka meesha kula haray because lam yasjud malaa'igtu maxay u garanay waana xadiiskii nabiga alay slam bay waafaqsan tahay alcahd aladi baynana wa baynahum salaa faman tarakaha faqad kafar inaga gaalada maaa laynagu kala garan salaada laynagu kala garan darisno salaa hawa min alkaafiriin gaaladu eegyahay bay dheh kaasna waa saas muqtasid baa ku xiga oo muqtasid waxay yidhahdeen culimadu waa midka waajibaadkii la faray ayuu sameeyaa muxaramaadkiina wuu ka haraa laakiin sunnooyin badan ama nawaafil badan wuu ka tegey ma samayn waxba kuma darin waajib muxaramaadkii hadduu ka harana laakiin makruuhaad iyo waxyaalo diintu karahsanayso oo heer xaaraan aan gaarin ama shubuhaada buu ku dhacay marka wuu ka fiican yahay kii hore waa dhexdhexaad oo waa muqtasid waxaa ka fiican helaadahay inuu nawaafishana sameeyo makruuhaadka iyo shubahaadkana iska daayo kanu sareeya markaa saddexaadna saabiqun bilkhayraatna waxay dhaheen waxa weeye huwa facala alwaajibaat wa ayضa almustaxabaat taraka almuxaramaat wa taraka ayضa almakruuhaat walmushtabihaat marka kan waxa way darajada u saraysay waajibkiina wuu sameeyey sunooyinka iyo mustaxabaadka ilaahay jecelyahayna wuu ku daray taasuna waxbay taraysaayo waxa weeye darajadiisa waxay hore ugu qaadaysaa because nabiga alayh sla slam wuxuu noo sheegayaa qofka salaada masalan waajibaad keliya ku gaabsaday salaadii oo laga xisaabinaya waxaa leeyahy salaada ka xisaabiya awalu maa yuxaasab caleyh salaada xisaabiya haye salaaddii waajibaadkii shantii waktii ma keentay shantii waqti marka laga xisaabiyo waxbaa ka dhin maayo shortage baa jira some shortage ya naqs baa jira oo yani khushuuc ma lahayn kada w e, waxaa ku jiray sahwi badan waxaa ku jiray kada waqtigeedi buu daahiyey waaas naqsi baa jira you cannot do it accurate waxaa jira waqti naqsi ilaahay subxana wa tacaala marka wuxuu oranaa markii naqsigaa laga helo fiiriya sunnooyin iyo mustaxabaad ma haystaa ha looga dhammaystiro ha looga buuxiyo a ah, wixii ka dhinnaa sunnooyinka uu sameeyey iyo mustaxabaadka uu sameeyey ha looga dhammaystiro salaada leil buu tukaday salaada marat sunnooyin uu tukaday salaada maaragtay nawaafilu tukaday waxaas tuka kuwa uga dhammaystiraa leeyahy dagandaanu haysan iyo haasna marka darajooyinkaas bay kala leeyihiin aakhira walaalayaal tartankaana waa shaqo shaqa lagu maaragtay sababta meesha la ysku dhaafayaa waa shaqadaas wey waxaan kusoo khatimayaa adduunyaduna dabcan waa shaqo iyada laftigeeda laakiin qiimo weyn baanay lahay oo aakhirada aada u qiimo badan laakiin iyada laftigeedu waa shaqo waa shaqo waa camal ya qofkaan shaqaysan oo xalaasheeda shaqaysan isaguna faqiiru ku ahaanayaa sabool buu ku ahaanayaa hadda masalan waxaa <laughs> waxaan ka akrinay journaal ilan waa kan hadda la leeyahay adduunyadii caalam alislaami yacni markii eh, diintan islaamka ay timi oo caalam alislaami ay ku faaftay oo muslimiintu adduunka xukumeen ka soo bilow jaziira carabiya kadibna ciraaq kadib khurasaan kadib aasiya kadib ilaa siberia ilaa iyo china xududahaas ay gaartay islaamku dhanka galbeedkana uu u socday oo ilaa iyo sham uma bacda aasiya suqra turkiya uma bacda oroba uma bacda afriqiya kadibna koonfurta oroba xaggaas iyo sbain iyo france iyo dhinaca koonfurta yurub ay ka soo galeen muslimiintu mamlakadaas weyn adduunkaa markay ku faafeen ilaa toban qarni iyo ka badan dhowr laba iyo toban qarni waxay ahaayeen qeni waxay ahaayeen hodon adduunkana waxay ku ahaayeen qeni aakhirana waa dad muslimiinah o mu'miniinah oo islaamkii shaqaysanaya oo dad badanoo saalixiina leh oo aakhira u shaqaysta labadaba marka naajixiinay ku noqdeen labadaba adduun iyo aakhiraba naajix ya adduun iyo aakhiraba naajixay ku noqdeen laakiin labadii qarni oo u dambeysay hadda last two centuries ama three centuries muslimiintu adduunyadii way ka gaabiyeen wax badan bimacnaa shaqadii bay ka gaabiyeen adduunyadii maaha inay aakhiro keliya ushaqaysanayeen maya adduunyada laftigeeda ka gaabiyeen oo iyaduna aakhira gaarsiin lahayd ka gaabiyeen adduunyadii xataa ka gaabiyeen iska dhaaf aakhira saas darteed ay dowladihii islaamka maanta ugu faqiirsan yihiin ugu daciifsan yihiin ugu tabaryar yihiin dowladaha kalena iyo adduunka kalena ka xoog badan yahay waxa aan labisano dad kalaa noo soo sameeya waxa aan gashano dad kalaa noo soo sameeya waxa aan xidhan dad kalena waxaan cunno dad kalea noo soo sameeya ya waxa aan wadano baabuurta dad kalea noo soo sameeya wax kasta qalinkaas yarta allah ka dhig ya qalinkaasaan wax ku oranay dadaa noo soo samey china noo soo samaynaysa ama jaban noo soo sameynaya we don't do it ma sameyno taas laftigeeda waxa weye muslimiinta waa lagula xisaabtamaya yowma alqiyaama maxaa dhacay adduunyadan laftigeeda inay ka shaqeeyaan oo camiraan baa ilaahay u keenay marka journalan waxaan ka akrinayay sababaha yani sabab wey sababtu waa shaqo sababtu waa shaqada waay xataa addunya hadday tahay sababtu waa shaqo maxaa dhacay ilaahay marna cid madul dulmiyo oo xataa gaalkaas hadduu adduunyada ka shaqayso yaclamuuna daahira min xayaat dunya waa la siin adduunyadiisa ya marka hay-ad caalam alcarabi dowla duwal carabiya ka shaqaysa oo ka shaqaysa inay kontroosho shaqaalaha bal siday u shaqeeyaan dowladahaas ayaa waxay soo saartay taqriir taqriir ay soo saartay journaal la yidhaahdo alkhaliij baana shaqeeyay waxay dhaheen yuctabaru alcaamilu alcarabi min aqali alcaamiliina fi lcaalami intaajiyatan waxay dhaheen xagga intaajka productionka qofka caamilka ah ee shaqaalaha ah ee carabka ahi waa kan adduunka ugu hooseeya bay dheh laa yacmal ma shaqeeyaba id yabluqu mutawasit saacaat alcamal alxaqiiqiya saacaadka shaqada ah ee dhabta ah ee afarajka ah uu wax intaajiyo bay dhaheen shaqaalaha qofka shaqaalaha carabka ah tamaanta cashar daqiiqa fi lyom waayo tamaanta cashar daqiiqa sideed iyo toban daqiiqo waaye over eight hours baa la raba inu shaqeeyo sideed saacadood inuu shaqeeyo sideeddii saacadood waxaa la yihi actual productionkiisa dhab ahaan marka in la isku celiyo waa sideed iyo toban daqiiqo haye aniga ma oran warka iyagaa yiriya muqaaranatan waxay dhaheen marka la barbar dhigo biakthar duwal fi lcaalam oo dowladaha khaasatan hormaray oo ah mucadalku sabca saacaad fi duwal mutaqadima toddoba saacadood w average jaban iyo jermal iyo maraykan iyo ingiriis iyo finland iyo kada iyo kada iyo kada toddoba saacadood calى sabiil mihaali lalxasr bay dheheen yani tusaale ahaan bay dheheen ashaar itixaad itixaadku wuxuu sheegay yani itixaad alcarabi mutawasit intaaj alcaamil almasri waa soddon daqiiqo aljazaa'iri waa labiyo labaatan daqiiqo asudani waa labaatan daqiiqo haddaan soomaaliyeeyo waxay dhaheen yacni averageka shaqada dhabta ah ee u qabto qofka shaqaalaha masriga ah oo dawladda u shaqeyna ama warshada ka shaqeyna wasaarada ka shaqeyna waxay dhaheen waa soddon daqiiqo maalintii inta wax soo saara wax soo saar baa laga hadlaya soddon daqiiqo waay maalintii sideed saacana la rabay inuu shaqeeyo oo oh, continuous kan oo eh, algeriankana waa labiyo labaatan daqiiqo kan oo suudaniga ahna waa labaatan daqiiqo waa iska hordaama inta badan waktiga xagee ku dhumay marka waxay dhaheen wayudayicu wayadiicu wayudayicu eh, alcumaalu dawaam waktigii la rabay warshadda inay ka shaqeeyaan waxay ku dhumiyaan bay dhaheen ko alwusuul almutaakhir ilaa makan alcamal shaqadii late buu imanaya horta waa soo daahaya meeshu wax isxisaabinaya ma ani saaxiibkay wey cabdirasaaq tugulle meeshii la rabay toddobada inuu yimaado sagaalku iska imaanaya or cabdirasaaq maxaa dhac maha cabdirasaaq waa qof kale tan ka sheekeyna marka cabdirasaaq wuxuu leeya islaantii ba xagga adi carruurta iskoolka geeya ba carruurtaada iskoolka geysa adiga geysanaya meesha shaqadan seven toddobada inaad joogta hal rabay aaw maxaa dhac tobanku iska imaana sagaalku iska imaana ko suul mutaakh kaaga darane alkhuruuj almubakir haddana hadhowna sitaan la gaarin labadaa larabay shaqada in laga baxo sooma laba iyo iridu sii maraya ko iyo maxaa dhacay eh, eh, aadna waa la sii wad waxaas computer aniga waa carruurtii waa xag ka qaadayaayo xoogaa alaabaan adeegaa carruurta uge haye <coughs> laba saw maaha sababta kale ku dayaco waktiga wuxuu kale ku dayacaaba yihi waqada lwaqti fi lmuxadathaat alhaatifiy telefoon buuba iska qabsanaya xaaji haye ha maya maanta waa caawa saas maaha oo caawa maarata hebel iyo hebel ayaa noo imaanaya oo kan iyo kanay noqonaysaaye eh. haye eh, saasa oo oh, oh, oh, hebel ba xagga ka yimi heblaayana xagga ka baxda qansax iyo qurac xalay ma maqasha tv-ga barnaamij ka socday musalsalka ka socday iyo wixii maaratay eh, filmka ma fiirsatay adiga ha ma joog nus baa saas haye mid kale haddana hadhow soo wacay nus kale wakti qadaal waqt maxaa saa talahaa fi tv wdardasha ayr daruuriya waaba laska sheekaysana fadhi kudirsheek xafiiska dhediis y warya niga waaa tv labada baladood ma arkas wallahi hebel doodiisu waa fiicnayd hebel doodiisuna saasay ahayd adi tv-ga ma daawanaysa ali cabdirasaaqo ma arkaysa sheekadii xala ka dhes labadii fariiqo xali baroniga ciyaaraya ma awed ahli iyo azamalik iyo alitihaad iyo anasr xalay meesha kala maree wuxuu ka sheekeynaya maanta oo dhan waxay ka sheekeynayaan maadda dardasha ayr daruuriya kaaga daran tasafux shabakata internet markii sheekada laga soo jeesto haddana mousekaa la qabsanaa combyuterkii shaqada la rabay in lagu qabto internetka adduunkaa la fiirfiirina maxaa adduunka soo baxay maxaa maanta maray maxaa ya waa waktigii shaqada la rabay in wax la shaqeeyo weye bu internet internet buu maaragtay haye inta facebook buu gelaya facebook markuu soo baxo xoogaa joog wuxuu leeyahy war xafiiska waa noo diideen inaan maarata waaba ku cabaanba xafiisyada ah, hadda sigaarka haddii meelaha meelaha la mamnuucay sigaarka banaanku sigaar ula bi sigaar baan soo cabi bu leeyahay cabaar baan maarata meelaha wa waan daalinay saa ushaqaynayn maxaa shaqaysa hal saaca maadan shaqaynin oo isku toos tadkiin xoogaa hadii laj ninka shah baan soo cabayna soo qaxweynayna xoogaa waa daalina maanta o dhan saar faylal iyo waraaqa iyo adduun u kala gure iyo qaxwaan soo cabayna maalintii saasay ku dhamaatay labaatan daqiiqo soddon daqiiqo saafi ayay noqotay wixii uu shaqeeyey saas darteed ayaa waxay noqotay marka wax soo saarkii wax soo saarkii germany keligeed ama jaban keligiis inuu noqdo kala bar konton iyo sideed dowladood oo caalam alcarabi o caalam alislaami konton iyo sideed dowladood wax soo saarkooda oo inaga aan ka midnahay oo ku jirna maxaan soo saarna annaga maxaan samaynaa dhulku waa yaalla maxaan ka soo saarna badii waa tal maxaan ka soo saarna ciidii waa tal maxaan ka soo saarna webiyadu waa yaal maxaan ka soo saarna buurihii waa yaal maxaan ka soo saarna geedihii waa yaalaan alwaaxdi waa ta maxaan ka soo saarna sanacadi waa ta maxaan ka soo saarna wax walba cirbad ilaa koob shaahi ilaa caleyhi shaahi dibaddan waxaan aadayna jina ka gelin wax soo saarkii marka production gross productionkii dadkii ma shaqeynaya dhulkii lagama shaqe dhulki waa iska biki yani heer heer heer ninka u yidhaahdo qofkii wallaahi nebi aadan hadduu soo bixi lahaayo maanta soomaaliya iman laha ama yeman iman laha ya wuxuu dhihi lahaa adduunka aniga meeshaanan garanaya meel kale aan ka garanaya ma jirto ya meelahan sidii aan uga tegay waay adduunka kale waa isbedelay oo waa la dhisay laakiin kuwan waa garanayaa buu dhihi lahaa bay yidhaahdeen nebi aadan haddii uu ka soo bixi lahaa maanta maxaa dhacay waxba iskama bedelinba dhulku waa iska sidiisi geeduhu waa geedahoodii baddu waa badeedii buurtu waa buurteedii wax la sallaxay iyo wax jid la mariyey iyo wax meel laga dhisay iyo wax adduun laakiin halkan qabtaa lagu hayaa xalay baan ku lahaa nimankan eh, xalay eh, rag aan wada soconnay waddankan lix iyo toban sanaan kusoo noqnoqonayey finland hadda masala waa example finland toddobiyo eh, lix iyo toban sano baan kusoo noqday ma garanaysaa ilaa iyo two thousand iyo one kii waan imanayey maalintaas iyo maanta bay xataa kala tahay laba wadan oo aan isoqoon ah, laba wadan aan isgaran idinkuna ka badan aad garanaysaan because labaatan sano soddon sano baa qaarkii joogteen waana garanaysaan farqiga udhexeeya maalintaasay ahayd iyo maanta say tahay ma garanaysaa marka waxaasna waa shaqo iyo camal iyo feker iyo maamul iyo nidaam iyo shaqo la qabtay iyo camal la shaqeeyey wey oo laga fekeray marka adduunkuna intaasuu maaragtay adduunyadiina de dadkii doonaya shaqu maalka man yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nashaau liman nuriid uma jacalna lahu jahannama yaslaaha madmuuma madxuura aakhire isagaan ba adduunyuu doonay oo ka shaqeeyey u jarmaaday ma siini wax dhiba ma laha qiimaba ilahay agtiis kama laha saa idiin sheegay waxaa weeye marka gaal iyo muslim kii shaqaystaba wuu siin ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada wman araada alaakhirata wasaca laha sacyaha wahuwa mu'minu ama aakhiro iimaan bay rabtaa shardi in wax loogu shaqaysto kadibna loo sacyo loo shaqaysto fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura kuwaas way kuwa sacyigooda iyo camalkooda ilaahay subxana wa tacala mashkuuru ka dhigay ilaahay subxaanaه wa tacaala anagu toosiyo jidkiisa toosan salى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alihi وصaxbi aجmaعin jazakum اllahu khayra جزاه الله خير الجزاء شيخنا الفاضل شيخ محمد إدريس kelmadaas runtii aadka u cajiibka badnayd ee uu sheekhu noo soo jeediyey ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baraynaa miisaankiisa xasanaadka inuu ugu daro dabcan kelmadaha loo baahan yahay in aad lagu celceliyo si dadku ay wax ku soo saartaan waa meelaha aan ka liidano sheekh la yidhaahda aljubaylaan oo ka hadlaya arrimahan ayaa hadda koor wuxuu ka hadlaya farqiga u dhexeeya jabaanka iyo anaga wuxuu yidhi dadkana say u liitaan jabaankan wuxuu yidhi markuu hindhiso xataa markuu hindhiso yidhi hitaashi uu ku hindhisaayo markuu inkusuu yidhi taasi ulahay si uu macnaha u muujiyo maaragtay iyo sida aana runtii waa farqa udhexeey ilahay waan ka baryaynaa in uu nagu toosiye waddada toosan laba su-aalood ayaa ilaa hadda liisoo gudbiyey labada su-aalood midna mawduuca labadaba ku saabsan ama midbaa mawduuca ku saabsan waxay tahay waxaa dhacda sheekhow shaqada hadda in dadka isyaqaano waddankan aad baa loo kontaroolaa laakiin mararka qaarkood waxaa shaqada mas uulkaa qof soomaali ah dadkii kale oo la shaqeeya soomaalida ahaa inuu gaarka u mariyo oo qofku yidhaahdo waa soo daahaya maalan tobanka subaxnimo meesha aan geli lahaa koodan iska imanaya laakiin kaarka iisii mari arrintaas waxay diinta ka qabtaa waxaa kaloo iyadana la isweydiiyo ah qof baa laba shaqo ka shaqeeya mid buu ka qaadanaya fasax inuu jiran yahay middii kaleu ka shaqaynaya isagoo tii hore fasax dilaa ka qaatay marka arrimahaas maxay noqonaysaa alxamdu lilah arrimahaas waa khiyaano wey khiyaana fi lcamal camalkii oad khiyaantay weeye wakti aadan iman haddii kaarka lagu garaaco waa khiyaano macanaa inaad timi wey marka dembiga labada qofba waa wadaagaya qofka daahay shaqadii uu ka daahay cudurdaar la-aan ama isagoo ciddii uu u shaqaynayay aan fasax ka haysan ama fasax weydiisan taas waxay ku tahay xaaraan leannahu lacag bilaasha buu qaato saddexdaas saacadood lacagtoodii waa loo xisaabi waana la siiyey muxuu ku qaatay marka saddexda saacadood saddexda saacadood muxuu ku qaatay inuu ku shaqeeyo baa ninkan ama shirkadaanu ama dowladdaanu lacagta ku siinaysa isna ma shaqayn marka lacagtaas xaaraan bay ku tahay uu qaatay xaaraan bay ku tahay dembi buu galay midda labaadna ninkaanuna waa la wadaagaa isaguna u qariyey dembigaas oo ammaanadii khiyaaray camalkuna waa ammaano ama gaal u shaqeey ama muslim u shaqeey heshiiska aada gashana waa inaad fulisaa wاlmufuuna bicahdihim idaa caahadu yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu biاlcuquud awfuu bilcuquud cuquudda waxa weeye jamcu caqdi waa contract w contract contractiguna waxa weeye waxa aad saxiixataan kala saxiixataan adiga iyo qofka kale agreement ama contract afka qalaad lada lagu yihahdaa heshiis ya baa lagu yihahda heshiis waa heshiis aa kala saxiixateen so qof walba lagama saxiixo heshiis marka uu shaqo gelay a qof walba heshiis waa laga saxiixa agreement ama contract contractiga marka maxaa ku qoran waxaa ku qoran adiga waxaa lagu siinaa maalintii shan iyo laba saacaddii shan iyo labaatan euro masalan bishii waxaad leedahay masalan mushahar laba kun oo euro masalan baa ku qoran adigana waxaa lagaa rabaa inaad shaqayso siddeed saacadood oo waktigaa ka bilaabto waktigaa dhammaata waxaad leedahay fasax intaas iyo intaas asbuucii ama bishii baad leedahay waxaad leedahay lacag fasax ah oo intaas ah waxaad leedahay caafimaad waxaad leedahay kada waxaad leedahay guri waxaad leedahay waxaasaa ku qoran taas buu leeyahay ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud ya wixii caqdi iyo heshiis waa inaad oofisaan wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtu ya cahdigana gooya wاlmuufuuna bicahdihim idaa caahadu ballantooda kuwa fuliya oo oofiya marka ay galaan marka qofkan isagu u garaacaya kaarka laftigiisu waxaa weye dembigii buu la wadaagaa kan loo garaacayaana dembigii buu qayb ku leeyahay waxaa fiican inaad u sheegto ama idin qaadato dadka aad u shaqaynayso haddii kaleeto dembiga kugu noqonaysaa lacagtaasuna xaaraan bay kugu noqonaysaa waa la mid ayi shay oo aanu qofka yacni saaxibulcamalku aanu ogeyn haddii ku waafaqo ama idiin ogolaado qof kale inuu adiga booskaagii u shaqeeyo anigu masalan fasaxaan u baahanahay fasaxaygii waa iga dhammaaday laakiin booskaygii waxaa buuxinaya hebel ama booskaygii waxaan ka qaadanayaa hebel waa waa laba dhihi karaa haddii ay ku ogolaadaan ama iyagoon ogolaan ma jirto shaqadaas naam su-aasha waxay ku saabsan tahay dhinaca facebooka waxaa baryahan soo bartay tusaale ahaan in eh, likekii la iska dhaho wax walba oo qofkii isagoo qof wanaagsan oo ahdiina aada arkayso inuu riwaayad ama hees ama muusig ama laba qof oo aroos ah laakiin aan si sharci isku aroosin oo qaawan markan gabadhi ay madax bannaan tahay oo sawirkeeda bannaankayaan inuu like u saarayo marka marka hadduu qofku sidaa yeelo ama aan sidaa yeelo dembigii mala wadaagaya alxamdu lilah wax kasta oo muxaram ah aan bannaanayn ama aan fiicnayn markhaatina kama noqon kartid taageerana kama noqon kartid taageere kama noqon kartid markhaatina kama noqon kartid oo yani ma joogi kartid ma joogi kartid ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wاladiina laa yashhaduuna الzuura وإida maruu bاllagwi maruu kiraaman maanta waxaa ka buuxa facebook internet zuur baa ka buuxa zuurkaas ilahay sheegaya yani been iyo iftiraac been abuur ya waxaadna arkaysaa Ehm, qolalka soomaalida iyo meelaha iyo markaad marto facebooka waxayba ugu badan yihiin been abuurka soomaalida meelaha been abuurka ayaaba aada loo camiraaya ya hadda waa been abuur waay zur waay ama qabiil baa lacay ama dad kalaa lacay ama xukuumad baa lacay ama dad muslimiin ahoo kaleeta eh, lagu been abuuran ama ishaacaad baa la sheegi ama mar hadal xun oo saasa unbaa la faafin waxaad arkaysaa dadaa dadaa dadaa tuuran oo dhex fadhiya ya dadaa tuuran oo dhex fadhiya kumayaal aa dhex fadhiya marka ilaahayna subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxu waa laydiin sheegay qur'aankana waa laydinku tilmaamo an idaa samictum aayaati اllaahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fii xadiidin gayr ha la fadhiisanina dadkaas ad aragteen oo aayaadka ilaah ku jesjesay ama muxaramaadka samaynaya ama ku kufrinaya ha la fadhiisanina ilaa ay hadal kaloo wanaagsan galaan hadday hadal wanaagsan galaan la fadhiiso oo macruufa ah. haddayan hadal wanaagsan oo macruufa ah keeni ka tag ka kac ka istaag waana la mid facebook waa dhiirigelin waa dhiirigelinaysaa like manaa macnaheedu waxa waaye ana uxibu haada ana axshaqu haada ana ushajicu haada anigu shaygan waa dhiiri gelinaya wa waxaa sawirkaan aad soo dhigtay waa dhiiri gelinaya Eh, hadalkan eh, lifeka aad eh, jeedinayso waan dhiiri gelinaya waan dhiiri marka maxaad dhiiri gelinaysaa ma been ma waxaad dhiiri gelin been abuur ma waxaad dhiiri gelin dad muslimiina oo la maagayo ama ceeb laga sheegayo ama maaragtay la jaa miyaad miyaad adigu markhaati ka noqonaysaa oo dhiiri gelinaysaa dadka walaalaha waxaan leeyahay facebooka xalaal iyo xaaraan baa ku jirtaa wanaag iyo xumaanna waa ku jirtaa xumaantaana badan haddaad ka faa'iidaysan kartaan wixii wanaag ka faa'iidaysta lama diidayo laakiin xumaanta in la dhex fadhiyo oo la dhex dabaasho oo la dhex walaaqdo riwaayado been ah heeso iyo maaragtay riwaayado been ah maaragtay qaawanaan iyo fisqi iyo fujuur waxaasoo miiran qabaa'il iyo ka sheekayn qabiil iyo qabyaalad ya iyo kala geegeyn iyo kala jejebin ummadda isnacsin reer hebel waaas reer hebel waaas qasax iyo qurax waxaas qamacu dhagun iyo gadar waxaas markaasaa lagu maadsan oo lagu faraxsan oo lagu ahaynin hebel wallahi waa kaas waxaas in la dhegaysto maaha waa in laga waa in laga waantoobaa haddii kale dembiga adiguna waa la qaadaysaa nacam insha allah su-aalaha intaa nagu filan Eh, aada bay u batay marka aan um, su-aashii gabadha waxay leedahay shaqadan waxaan ku shaqeeyaa surweel iyo shaar aan ka kor qabo koor dheer oo jiibaha gaaraya laakiin surweelku uu muuqdaa marka badib bay kasoo gaaraya alxamdulilah surwaalka hadduu waasic yahay dhar kalena ka sarreeyo aanu jirkaaga muujinayn waxba dhibo male insha allahu tacaala haddaad xijaaban tahay yani oo dhar kaloo waasica oo xijaabah uu ka sarreeyo dhib ma laha ya jilbaha wixii ka hooseeya surwaalku waa muuqdaa laakiin surwaalkaasu masan ma surwaal fadfaad ah oo jilibka wixii ka hooseeyey yani la garan karo ama ma wasacba oo maaragtay eh, sida maaragtay dharka waasica ah oo goonadoo kaleeta ah mase waxa weeye dhar ku dhegan oo surwaalkaasu surwaal ku dhegan buu noo hadduu yahay surwaal ku dhegan ma banaana maxaa dhacay qeyb jirkeedii ka mid a buu muujinayaa lebisna maaha xijaabna maaha ama hadduu yahay sida kuwa dharka maaragtay cambuur oo kaleeta yani wasac ah wasac ah badanaaba kaas dee dad badani maba qaataane dee waxaa la dhihi karaa markaa gabadhii jirkeedin ma xadidna mana muuqdo waa la dhihi kari lahaa laakiin hadduu yahay surweelkan caadiga ah ee la qaatay jir ku dhegan ma banaana naam gabadhan waxay leedahay waxaan ku riyoodaa riyooyin sida xayawaanka maska iyo xayawaano kale oo lamida maxay ka macnaa wallaahi riyooyinka ma aqaan aniga laakiin wax xun haddaad aragtana ka cuudi bileyso ilaahay ka magan wax wanaagsan haddaad aragtana ku bishaarayso shaqana kama waajibto iyo camal kama waajibo riyada laakiin anigu ma fasiri aqaan riyooyinka wallahu aclam eh, su-aasha kule macnaheeda ma fahmin laakiin iyadaaba cadaysa gabadh waxay leedahay alaabaha lasoo qaata ribaa saaran boqolkiiba shan boqolkiiba afar marka mar hadday ribo saaran tahay waxaa umalaya adaa ka jawaabay wixii ribo saaran tahay de waa in la wixii ribo saaran tahay ama ribo yani macaamilkeed ku jira oo dhan haddaad ba og inay ribo tahay waa inaad dhinac ka marto naam wallahu aclam su-aasha waxaa leedahay baryahan daba waxaa kusoo qortay sanka inaad waxay diintu ka qabtaa aye hadda sankaa lasii marayaa laakiin waxyaalo kale faruuryaha iyo carabka iyo ya isha korkeeda iyo xagga kuwaasuna mindhaa waddaday kusoo jiraan calaa kulli xaal waxaa weeye kolley sida culimmadu yidhaahdeen e, maarat hadda cishaa ibnu cuthaymiin iyo culimo kale la weydiiyey yani gabdhuhu dhegaha way duran jireen caan bay ahayd macruuf bay ahayd inay dhegta duurtaan oo dahabka iyo maaragtay waxaa xirtaan waxay yidhaahdeen arrintan markaa dhaqanka ku saabsan haddii sankana ay tahay mujtamacaas ama bulshadaas wax iyaga macruuf ka ah oo ziinadii dumarka ka ah dhib ma leh bay dheh hadday bulshadaasu yacni agtooda ay caan ka tahay haddii laakiin aan caan ka ahayn ama ayan isku day ay tahay ama ku dayasho dad kale ama gaalo ama wax kalena dee tashabuh bay noqonaysaa oo bulshadeedii iyada macruuf kama ahayn dhaqanna kama ahayn markaa inay dhaqan kale kaga dayato bay noqonaysaa oo tashabuh ah markaasoo kale ma banaanaanayso marka marka haddii ay arrintaasu qurux u arkaan buu leeyahay waa dee waa caadi in sha allahu tacaala laakin yaan laga badbadinin saasaan dhihi lahayn wallahu aclam eh, jazaa allah khayr jazaa sheekana qaadi eh, kelmadaas qaybka insha allahu nooga jawaabay ilaahay ajir ixsaan ka siiyo annagana aan uga anfaco inta aan insha allah muxaadarada dhammaan laba ogeysiis baan sheegi doonaa ogeysiiska koowaad wuxuu ku saabsan yahay saa ula socotaan waxaa aada u soo batay caruuraha la qaato ee waalidka laga qaado caruurta marka la qaadana waxaa khasab ah in la geeyo meel lagu hayo ilmahaas marka ugu horeysa waxaa la isku dayaa in loo raadiyo dad la dhaqan iyo diin ah haddii la waayo dad la dhaqan iyo diin ah markaa waxay xusab ku noqonaysaa in ciddii hayn karta loo geeyo qadiyadaas marka waxay noqotay qadiyada abuuri badan oo dadku in badan ay ka hadlaan eh, in badanna dadku yidhaahdaan carruur baa nalaga qaatay carruur baa la gaalaysiinayaa iyagoo aan ogeyn waaqica jira sidaas darteed si arrinka looga baxo oo hadda wixii ka dambeeya haddii carruur soomaaliyeed la qaato loo helo cid loo geeyo ayaa ururka soomaaliyeed ee somali lito waxa uu diyaariyey barnaamij ku saabsan arrinkaas waxaa loo yaqaano sias berde ama qoyska kumeelgaarka ah barnaamijkaas waxaa la rabaa marka dadka waalidiinta ah ee arrinkaas ka soo bixi kara ama u arka in ay fulin karaan hawshaas siddeed iyo tobanka bisha iclaanku ugu dhegan yahay masaajidka facebookana waa soo gelinay siddeed iyo tobanka bisha saacaddu marka ay tahay saddexda galabnimo xafiiska soomaali minto ee cusub ee ku yaalla sorninen ee hawdlahdaykatu laba da xafiiskaasaa lagu ballansanya marka waa laga soo qaybgeli karaa waa kulan furan cid kastoo waalidiinta ah oo arka u aragta ama awooda in ay hawshaas qaado waxaa halkaas ugu sheegi doonaa shuruudaha waxa la iska rabo iyo qaabka loo qaadi karo arrinkaas marka maanta wixii ka dambeeya hadhow yaan maaragtay laysku odhanin ilmaha la qaatay iyo halkaanay ka dhacday xujadu waa lagu oganta soomaaliyintu way eh, soo diyaariyeen carsha iyo tiimkiisii barnaamijkaas halkaasuu ku iclaansan yahay waa barnaamijkaas sideed iyo tobanka bisha uu dhacaya sideed iyo tobanka bisha haddii la waayo waalidiin ka soo qaybgaysa barnaamijkaas oo maaragtay hawshaas qaada uu dhacaya barnaamijkaa uu dhaafaya wixii ka dambeeya ilmihii la qaatana waxaa loo geenayaa ama reer eyla ama ciddii gaalaa loo geeni doonaa marka hawshaas korkeena eh, maaragtay ayay ku qoran tahay waa sideed iyo tobanka bisha haddii la iraado saacaddu marka ay tahay saddexda galabnimo barnaamijka labaad wuxuu ku saabsan yahay sidaa ula socotaan furihii masaajidka waa lala soo waray qaybtii halkan hadda annaga noo xiran tahay waxaa hadda socota weli kala qaybintii iyo qaabkii masaajidka loo ballaari lahaa marka dadka in badan oo ka mid a ah, markay maqleen furihii waa lala wareegay waxay u qaateen in meeshii la gatay oo heshiiskii u dhacay mar hore taa macnaheedu maaha fari kama qodna faan noola way mashruuca sidiiba afka u galaayaa lacagta weli way dhiman tahay marka qofkii bixiyey ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacala intii bixisay inuu ka abaal mariyo wixii ay la baxeenna ilaahay subxaana wa tacaala ugu uugu bedelo miisaanka alxasanaadka ugu daro ilaahayna uu ku anfaco maalin ay maanta uga baahi badan yihiin inta dhimanna waxaan leenahay ilaahay ha usoo fududeeyo waxaan idinla socodsiinaynaa marka in weli barnaamijku uu furan yahay kii aan horow bixin uu ka qayb qaato hadda qofkii khayrka biisi kara oo marlabaad ku dari karana waa raganima iyo rakarooni bay oran jirta iyadana iyo maaragtay dad karooni ay raadaya baa meesha badan rag soo hadal hadlay af soomaaliya unbaa ila galay marka iyada laftigeeda waa maaragtay waa hawl loo baahan yahay marka weysiiskaasna waxaa rabay inaan isagana insha allah aan sidaa idinkula socodsiiyo xafiisku waa furan yahay subax laga bilaabay ilaa galabtii way joogaan insha allah walaan bashiir iyo sheekh aadan labadaba way joogaan hawsha mashruuca qaabilsan maaragtay waa waa la imaan karaa wakti kasta insha allah waa soo gudbin kartaan marka intaasaan kusoo koobayaa waana ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkii muxaadaradaas iyo maaragtay kelmada qaybkale sheekhana noo soo jeediyey sheekhana waxaan leenahay jazaa allah khayr booqashadaas insha allah fursadaha dambe markii aad u hesho daaris inuu maaragtay uu nala maaragtay noo yimaado haddii ilaha iraado intaasaan kusoo koobeyna wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa noo khatimi doona insha allah cafwaaawey inuu noo duceeyo maadaama insha allah kulankaan khayr ay ahayd inuu noo duceeyo marka fadlan hadalka hala daayo dhinaca gabdhaha aad baa warka ugu badaya alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin Eh, gabar walaasheena halkan waxay leedahay eh, awlaada in maaragtay ilaahay noo xafido hanaloo ku ducaeyo oo muslimiinta eh, gabar kale oo iyaduna waxay fool ah oo maaragtay operation nagu ballansan waxay muslimiinta ka codsanaysaa in ilaahay subxana wa tacaala u fududeeyo inay ugu duceeyaan awlaadda allaha xifdiyo ilaahay subxana wa tacaala awlaadda hanoo xifdiyo duriyadda allaha noo xifdiyo baarina allaha nooga dhigo kuwa ilaahay adeeca waalidkoodana baarir u ah allaha ka dhigo gabadhaas fooshaana ilaahay subxana wa tacaala ha u fududeeyo ilaahay ha u sakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad iyo nabadgelyo ilaahay subxaana wa tacaala ha ku kala keeno dhammaanteen intii kasoo qeyb gashay ee kulankan timi iyo inta muslimiintaba ah, dembigeena la dhaafo ilaahay jannadiisa ha noo qoro ilaahay subxaanahu wa tacaala naartiisana allah naga xijaabo camal saalix ah iyo caafimaad ilaahay subxaanah wa tacaala hana siiyo ilaahay towfiiqda hana waafajiyo camalkeenna camal saalixa oo mabruura allah ka dhigo isu imaatinkeena isu imaatin wanaagsan oo khayra allah ka dhigo ilaahay subxaanahu wa watacaala towfiiqdiisa ana waafajiya dunya aakhiraba allaha jidkiisa toosa nagu toosiyo duriyaddana allah noo barakeeyo camalkeenna allah barakeeyo qulubteenna allah isu soo jiido ummadda muslimka meel kastoo jooga dhibka allah ka dulqaado abaaraha iyo colaadaha iyo dhibaatooyinka allah ka dulqaado barwaaqo iyo nabadgeliyo dhulkooda allah uga dhigo gaar ahaana ummadda soomaaliyeed dhulkeeda nabadgelyo iyo barwaaqo allah uga dhigo dhulkooda miday ku xasilaan oo ku degaan oo ku nastaan allah uga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsida iyo gaajada iyo dhibaatada iyo walwalkaba allah naga badbaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala dhulkaa nabadgelyo iyo barwaaqo allah nooga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala qaxootiyada iyo dadka adduunka kula yaacay ilaahay soo ururiyo eh, ehelkooda iyo ubadkooda iyo diintoodaba allah xifdiyo ilaahay diinteenna noo xifdiyo ilaahay diinteenna noo xifdiyo ubadkana allah noo xifdiyo khayrkana kuwa ku camal falaha oo sameeya wadda israaca allah naga dhigo aamiin sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi jasakum allahu khayra aada baad umahadsanti Thank you.